الله shalay waxaan soo marnay amarka amarka waxaa la yidhahdaa istidcaau alficli yacni tacriifkiisii buu ahaa qof kaa hooseeyana la amro haddii ruux kaa hooseeyo intaan weli la bilaabin maynaa weli bilaabin waxaan su-aalo yaraan sii hormarinaynaa qof adiga kaa hooseeya haddii la rabo in la amro amar baa la odhan karaa hadduu ruuxu kula siman yahay iltimaas baa la yidhaahdaa hadduu kaa sarreeyana ducaa baa la yidhaahdaa qaabka ay ugu talagaleen ducaa ayaa la yidhaahdaa ta'aduban bismi illah wsala allahuma wslm calaa nabiyina muxamadi wasaxbi ajmaciin annahyu wanahyu nahyi waxaa la yidhaahdaa nahyi waa wax la reebayo istidcaa'u tarki ka tegid la codsado bilqowli hadal lagu codsado miman qofna laga codsado huwa qofka laga codsanba duunahu duuna annaahi ruuxa waa meeshaan shalay dhahaynay duuna alaamiri cariifkii unbuu obasidkeeda yahay duunahu duuna annaahi kan wax reebaya ka hooseeya calaa sabiili alwujuub calaa sabiili wujuub qaab waajibnimona looga codsado calaa sabiili sunnati ma aha walaa istixbaab ma aha waa wujuub waajibna looga codsado wannahyu nahyu waxaa la yidhaahdaa istidcaa'u tarki ka tegid in la dalbo ama la codsado waxaa daa bilqowli hadal lagu codsado laa tafcal maalan tusaale ha samaynin miman qofna laga codsado huwa qofkuba duunahu duuna annaahi ruuxan wax amraya ka hooseeya calaa sabiili lwujuub waajibnimona loo codso shaygan daa haddii lagu yidhaahdo macnaheedu waa inaad dhaafto wayaan wayadullu wuxuu ku tusinayaa annahyu weeye nahyigu wuxuu ku tusin calaa fasaadi almanhiyi canhu laba shay buu ku tusin markii wax lagaa reebo isla markaaba laba shay baa laga fahmaa kow wayadullu nahyu nahyigu wuxuu ku tusin calaa fasaadi almanhiyi canhu shayga lagaa reebay inuu yahay shay faasid ah wax fiican inuusan ahayn sharcigeenna sidiisaba waxaa la yidhaahdaa allah wax ummaddiisa wanaag ugu jira kama xarimin walidaalika qof baa intuu ku yimaado wuxuu odhan karaa khamradu waxay leedahay fawaa'id bay leedahayoo qof baa lagu daweeyaayoo caloosha iyo fulaan iyo waxbay u roontahay wax saasay dadka qaar ay dhahaan laga yaabo kutub fiqi waayii hore iyo falsafadu markays dhex gashay in lagu qoraayey laakiin xaqiiqadu waxaa weeye aad ka qabsan shay ilaahay ummadda uu ka xarimay wax manaafacaada uma gelin wax walba oo xaaraan laga dhigay wax faa'iidaynaguma jirto wayadullu nahyu nahyigu wuxuu ku tusin calaa fasaadi almanhiya canhu shaygaa layska reebay inuu yahay shay faasida wa taridu siiqatu lamri amarka siiqadiisii ee way soo arooraysaa wاlmuraadu bihi taridu waxaa iman siiqatu lamri amar siiqadii wاlmuraadu bihi waxaa looga jeeganaa alibaaxatu waa inuu yahay shaygay shay iska bannaan aw atahdiidu ama inuu yahay goodi qofka loogu goodinaayo aw اtaswiyatu inuu yahay sinaan laba shay inay saman yihiin aw اtakwiinu inuu yahay ahayshi ahaysiin shaygaan la ahaysiinayo ashyaadan dambe uu ka daba keenay waxaa kaana yenbaqii inuu amarka ku sheegay ahayd baa leeyi inuu amarka raaciye ahayd waa masaa'il fi lcamri raacsan marka nahyigan inuu keena maahayn intaa yar intan dambe nahyi waxaa la yidhaah baan nidhi istidcaa tarki ka tegid in la codsado oo la dalbo waxaan daa qowla lagu codsado hadal qof kaa hooseeyana la siiyo nahyiga aad u jeediso calaa sabiili lwujuubna loo amro wujuubi tarki weeye nahyigu wuxuu leeyahay shalay amarka waxaan ku soo marnay siiqo aad loo adeegsado kitaabku qoray siiqatu ifcal taasaa wax lagu amraa baan nidhi laakiin isla markaa waxaan sheegnay afar siiqo oo kale inay jiraan oo iyagana wax lagu amri karo ayib yani markii amarka lagu daro amarkaas ficilkii mudaaric ee laamta lagu bilaabay walyaktub baynakum kaatibun wal yaktub ficilkaa mudaarac yaktubuu ahaa laam la hormariyey isagana waan soo sheegnay waxaa ka mid ahaa masderkii naa'ibka ka ahaa ficilkiisa rakdan ila allaahi bigayri zaadin ayib marka laakiin nahyigu hal siiqo unbuu isagu ku soo arooraa siiqo ayuu leeyahay waa mudaaric almaqruun bilaa annaahiya ficil mudaaric oo lala xidhiidhiyey laa oo naahiye oo lagu reebayo ayib walaa taqrabu الzinaa saas oo kale walaa laa ayaa lala xidhiiriyey taqrabu oo ficilkaa mudaaric ayaa laa la geli walaa taqrabu الzinaa baa la zinada ha u dhowaanina ayib waxaa jira oo kale jumal ama erayo macno ahaanba ku soo arooray aad ka garay in shaygan lagaa reebayo jumlada erayga la adeegsaday baad ka garan maalan marka la leeyahay xurimat calaykum ummahaatukum haddii kelimadaas oo kale sidaa loo aado oo lafto taxriimba la sheego hadda shaygii xaaraan buu noqonayaa ayib haddii kale oo la adeegsado yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum yacnii haddii la anfiyo nafyu alxil xalaalnimadiiba haddii la diido shaygan inuu xalaal yahay baa kelimo waxaa la adeegsadaa inaynan xalaal aysan ahayn sheegaas inuu isagana lagaa reebo waad garan kartaa ayib laa yaxilu lakum an tarisu nisaaa karha sidaasoo kale iyo xadiiskii rasuulka naha lafdu naha haddii la adeegsado naftiisa nahyiisoo kamayna hadlayn nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waaalih wasalam can sawmi yowm اlfitr wa yowm اnaxri maalan haddii nahaa la adeegsaday dee waxan waa layga reebay waa la joojiyey ayib marka laakiin siiqada ilan siiqa marka lagu leeyahay waa inuu jiro wax qiyaas ah ood ku socon karto oo adugu aad dhowaan adeegsan karto siiqadiisu waxaa weye ficil mudaaric oo laa annaahiya lala xidhiidhiyey ayaa nahyiga lagu reebaa nahyiga lagu sameeyaa ayib sida walaa taqrabu azina oo kale war waxa hau dhowaanina ayib wuxuu ku tusinayaa nahyigu laba shay fasaad almanhiya canhu laba shay buu ku tusiyaa isla markaaba ayib labada shay taxriim almanhiya canhu biitifaaqi ala'immati alarbaca shaygaan lagaa reebay inuu yahay shay xaaraam ah waa qodob ayib mar walbana arrintaas waxay keeni baa la yidhi atikraar walfawr shalay labadii arrimood amarka aan ku soo marnay tikraar iyo fawr shayga markii hadda la walaa taqrabu zina waa lagu celcelinayaa mar walba ha u dhowaani wey hal mar keliya noqon maysa nahyiga mar walba ha u dhowaanin waana fawranoo markaa lawada joogaba ha u dhowaanin haddaa lagu amray marka shaygaa inuu xaaraam yahayna waa laga faa'idaysan fasaad اlmanhiya canhuna waa laga faa'idaysan wa qowl اla'immaة اlarbaca isaguna in uu faasid yahay iyo inuu xaaraam yahay ayib labadaaba isla markaasaa laga faa'idaysan wayadulu calى fasaad almanhiy canhu wa taridu waxaa soo arooraysa siiqaة اlmri siiqo amar baa iman siiqo amar amar shalay maxaan soo marnay lilwujuub baa nidhi soo maa ilaa in wujida saarif wa wax ka gediya waajibnimada in la helo maogayo haddii amar la bixiyo amarkaasi wuxuu qabsanayaa amar buu qabsanayaa shaygaa inuu waajib yahay laakiin iyadoo siiqadii amarku timid waalmuraadu bihi waxaa looga jeedaan alibaaxatu bay noqon ibaaxa iska bannaani koow shaygan amar weeye laakiin amarkani wuxuu maantana tusin inuu shay iska bannaan annaga hadda wax waajiba ka faaidaysan mayne koow aw tahdiid ama amarkaani waxaan ka faa'iidaysanay waa goodi meesha waxoogaa cagajuglayniyo goodi baa ku jira amarku intaasuu noo faa'iideeyey aw itaswiya ama amarkaani laba shay oo siman buu noo faa'iideynayaa ama samay ama ha samayni waa laba shay oo siman amarka aw itakwiin ama ahaysiin wax la ahaysiinayo oo la jirsiinayo oo maaragtay la samaynayo ayaan meesha ka faa'idaysanaynaa maalan isticmaalaadka siiqada amarka siiqada waxaa ka mid a baan ibaaxa iyo tahdiid ayib marka la leeyahay qul tamatacuu fa ina masiirakum ila annaar marka la yidhaahdo qul tamatacuu soo amar maaha tamatacuu raaxaysta baa la yidhi faina masiira laakiin maxaa ka dambeeya faina masiirakum ila annaar marka waxaa la yidhahdaa alqariina qariina usuul fiqigu yani waa inay shalay qariino wax la ydhaha ka waa maxay waa calaamad ku tusinaysa inaan amarkan hadda loo jeedin samee hadda haddaan idhahda amarku wujuub buu keenaayo waa in la sameeyo haye tamatacu marka xumaan iyo waxyaaba xun ku raaxaysta hadday tahay arrintu sidaama ku raaxaysta laynooma wadee waxani waa tahdiid iyo goodi weyn tamatacuu fa ina masiirakum ila annaar gaalada markii lagu leeyay waalqariina asaarifatu hiya alwaciidu binnaar qariinada markayna tusin maanta sameeya inaan layna lahayn waa goodiga naarta ruuxa loogu goodiyey kaasaa wuxuu ina tusinayaa inaan qofka samee lagu lahayn aw taswiya ama labada shay inay siman yihiin baabaan amarkan ka qaadanaynaa ayib labada shay inay siman yihiin ee ama inay yaa isagana ka qaadanaynaa taasina waxaa weeyaan in la yidhaahdo ruuxii ama maalan sabra ama ha sabrina oo kale sabra ama ha sabrina labadaasoo kale marka la adeegsado fasbiruu aw laa tasbiruu fasbiruu aw laa tasbiruu waa taswiya marka sabra ama sabrina yacni iyaduna waxay ku tusinaysaa un hadda amarkaa la bixiyey taswiya labada arimoodba inay isagu mid ay noqonayaan ayib ama waa takwiin kunuu qiradatan khaasi'iin ahaada takwiinku waa ahaansho ahaada sidaasoo kale in la leeyahay marka waxaa habboonayd bal owlaa dikru hadihi almacaani fi اlkalaami cala alamri cinda dikri اlibaaxati waاnnadb kama taqadam waxay ahayd sida fiican inuu sheekhu xaggaas ku sheego masaa-ishan amarka maadaama baabkii amarka soo marnay wataridu waxaa iman siiqaة اlamri wاlmuraadu bihi waxaa looga jeedana alibaaxatu waa iska bannaanaan aw itahdiidu ama waa goodi aw itaswiyatu waa isku mid inay labada shay yihiin aw itakwiinu ama waa ahaysiin oo la leeyahay waxaa noqda ayb alcaamu alcaamu wاlkhaasu wاlmuطlaqu wاlmuqayadu waa abwaabta ee buu ka mid yahay usuulu fiqiga ugu muhiimsan waa kuwa inagii soo marnay markaan tirinayn abwaabu alkalaam baan soo marnay alamru wاlnahyu baan ka soo baxnay alcaamu wاlkhaas ayib caam maxaa la yidhahdaa khaas maxaa la yidhahdaa muطlaq iyo muqayad markii aan soo tirinaynay kitaabta qaarkood muطlaq iyo muqayad ma sheegin laakiin way ku soo dareen maaragtay sharaxaadda lagu sharaxaayo walidaalika bay culimmada qaar waxay yidhahdaan caam iyo khaas micnaheedu waa adigoo yidhi haddana muطlaq iyo muqayad waa isku mid shaygan waa caam waxaa la mida shaygani waa muطlaq shaygani waa khaas waxaa la mida shaygani waa muqayad waa la qayday marka wax badan qur-aanka waxaad arkaysa u looleeya aayatu hibla waa waxaa weeye caam xukumka ku jiraayo waa caam laakiin xukumkaa waxaa khasisay aayatu hebla ayaa lagu khasisay ama in la yidhaahdo aayaddaani waxaa weeyaan mutlaq xukumkaani marka xukum kale oo muqayad abaa soo aroora qayd isoo wata qayd waxyaaba lagu qaydayo sifa waa arki doonaa sifada oo kale insha ayib wa ama alcaamu caam maxaa la yidhahda caam waxaa la yidhaahdaa wa ama alcaamu caamkii fa huwa isagu maa weeye waa lafdii cama dhammaystiray shay-ayni laba shay iyo fasaacidan wax ka badan dafcatan waaxida hal mar bilaa xasrin intaana tacriifka ku darsan kartaa dafca waaxida bilaa xasrin waa ku jirtaa waxaa weeyaan waa tacriif buu rabaa inuu ku siiyo caam waxaa la yidhaahdaa maa cama shay-ayni fasaacidan dafcatan waaxidatan bilaa xasrin dafcatan dufcatan waaxidatan bilaa xasri hal mar wax xasri ana aan lahayn oo wax xuduud oo lasoo koobay ma laha waa laba shay caam laba shay iyo fasaacida wax ka badan hal marna la adeegsado laba erey oo kala duwan aada adeegsanina hal erey aad adeegsatay dafca waaxida hal mar bilaa xasrina ay tahayoo xad aada ku soo xidhina wax oo iska furan uu yahay shaygaas kaasaa la idhaha caam marka ororta horta macnahanaan kusii fahanna intaadanba erayadiisa aynaan arag yacni caam iyo khaas khaas waa anigoo idhi hal ruux la hadla ama war baan u jeediya ruux keliya adaan kaa rabaa hawshaa laakiin caam hadday tahay dadweynahan haddaan war dhex dhigo hadda waa war furan weeyaan qof walbay hawshaas u taallaa caam iyo khaas ayib wa ama alcaamu caam waxaa la yidhaahdaa fa huwa isagu maa waa lafdi waa eray camma dhammaystiray cumuum waa dhammaystiray shay ayni laba shay iyo fasaacidan wax ka badan kelimada fasaacidan waxaa weeyaan cadadkaa labada shay ee la sheegay iyo wixii ka badan dafcatan waaxida hal marna aad adeegsatay oo kelimadii aad caamka ku samaynaysay dafca waaxida baad ku dhawaaqday bilaa xasrina weeye oo umaadan samaynin xuduud iyo tiro ay ku soo dhammaato min qawlika hadalkaagii aad tidhi maalan camamtu waxaan ku dhammaystiray zaydan zayd iyo wa camran camar bilcataa siismadii miaal laba qofaabuu ku tusin caam waxaad ka dhigtay oo laba shay ka bilaaban buu ku tusin ayib waxaa tidhi camamtu zaydan wa camran bilcataa camamtu waxaan ku dhammaystiray waxaan ka simay waxaan wada siiyey zaydan iyo wa camran zayd iyo camar bilcataa'i siismadii labadooda waa u simay hawsha waa caam wa camamtu jamiica annaasi bilcataa baa tidhi haddana camamtu waxaan ku dhammaystiray jamiica annaasi dadka oo dhan bilcataa'i siismadii dadka oo dhan baan siismada ku dhammaystiray qof gaara maadan la khitaabin wax gaarana umaada qabanin intaa markuu macno ahaan ku yidhi ayaa wuxuu rabaa inuu kutu alfaad iyo erayo gaara oo iyaguba keenaba caamka oo la adeegsado wa alfaaduhu alfaadda ee caamku arbacatun waa afar siyaqulcumuum waa afar buu ina yidhi afar way ka badan yihiin akharu min arbaca laakiin musanifku wuxuu ku xasriy uu ku soo koobay halkan afar muraacaatan liqaalib almubtadi baa la yidhahdaa sida daalibka qofka ardayga ahoo bilowga ah si loogu soo koobo laakiin waxaan arki doonnaa erayo aad uga baxsanoo aan ku jirin haddana caam cumuum keena waan arki doonnaa in sha allahu tacaala ayib wa alfaaduhu alfaadda caamka loo adeegsado arbacatun waa afar kow misaaladii alism ismi waa magac alwaaxidu oo keliya almucarafu lagu tacriifiyey bilaam laam laam haddii la yidhahda bial baa loo jeedaa naxwada ajruumiga iyo haddii iyo kanba haddii laam oo kale la yidhaha ama bilalif walaam ujeeddadu waxaa weeyaan al haddii la geliyo waa is u fiirsa hadda tilmaantuu bixinayo alsm alwaaxid waa hal magac almucarafu waxaa lagu tacriifiyey bilaami laam ism lagu tacriifiyey bilaam ina alinsaana lafii khusrin oo kale maalan ina alinsaana insaankii hadda waa markii la leeyahay markii hadda la fasirayo ina alinsaana jinsu linsaan bay culimmadu ohan jireen insaankii oo waa kelimadu hadda wax jamaca kuma tusinayso jamac waa wax la jamciyo zaydun zayduuna waa kalmaaan rajulun rijaalu marka shaygii waa inaad jamac qaab loo jamciyaa jira ama tagsiir ha noqdo ama jamc mudakrusaalim ha noqdo ama jamc muanusaalim ha noqdo laakiin qaabkan waxaa weeyaan mufrad waa kelimo mufrada laakiin jamc macnaheeduna tusinaya ina alinsaana insaankii waa jinsu linsaan insaan oo dhan bay qabsan kelimadana hadda jamc qaabkii loo mari jiray jamc ahaan haddaan fiirino kama muuqdo waa ismi oo alsmu alwaaxid oo keligiisa almucarafu bilaam bial lagu daray weeyaan wa ismu اljamci iyo ismi la yidhahdo ismu اljamci ismuljamcigan hadda wuxuu ula jeedaa waa kullu ismin hayr almufrad waa ismi aan mufrad ahayn ayuu ula jeedaa ismi aan mufrad ahayn marka waa lafdi uun ku tusiya jamaaca waa lafdigii jamaaca ku tusiya isaguna waa caam hadda tusaale marka si aan kitaabku isugu xidhnaada qaabkan u wadno ina alinsaana markaa annaga hadda caam baan ka hadlayna wax caamahon qof keliya qabsanaynin baan ka hadlaynaa markaa idhahda marka ina alinsaana la fii khusrin insaanku inay caam tahayna waxaad ku garan ila aladiina istisnaha laga soo reebo hadduuna shaygaasi caam ahayn istisna lagama soo reebo saas darteed insaan jinsul insaan baan ka hadle wax alla wax adduunka ku nool halkaa kelimad baa faa'iidaysa ayib waa caam waxaa kaloo caam ah ismuuljamci ismi la jamciyey jamacaas waxaan u wadnaa way kala qaybsami doonaane wixii hadda mufrad aan ahayn ayib waxaa ka mida waa lafdi addaalu calaa jamaaca wuxuu shamlinayaa marka maa lahu mufrad wixii mufrad leh oo kale sida qad aflaxa almu'minuun oo kale markaan idhaahdo mu'min waa mufrad mu'minuuna jamci mudakar saalim wey ayib marka haddii shaygii saasoo kale oo mufrad isagu lahaa almu'minuuna hadda markaan leeyahay yaan ka hadlaya qad aflaxa almu'minuun jinsu mumin wax alla wixii mu'mina waa liibaan qof gaara ma aha qowmiyad gaara ma aha mu'min oo dhan weeye sifadaa wixii iskale leh kelimadaasi waa caam ayib waxaa kaloo soo gelayaa wamaa laysa iyo ismuljamac wax la yidhaahdo ismuljamac ismuljamculjinsi ismuljamac wax la yidhaahdo wa huwa maa laysa lahu mufrad waxaanba mufrad lahayn baa jira sida alrijaalu qawaamuuna cala annisaa oo kale alrijaalu raggu qawaamuuna cala annisaa lafdiga annisaa marka la leeyahay mufrad ma laha nisaa haddii la yidhah waa dumar waad ujeedaa tiro badan laga hadlay annisaa haweenkii dumarkii ayaa mufradkoodii aawed naxwada ka soo raaday hadii la yidhahda ka heli mufrad male ismuljamac baa la yidhahda ayib iyo kaasoo kale iyo ismuljins aljamci wax la yidhaahdo isaguna sida ina albaqara tashaabaha calayna oo kale ina albaqar ereygaa albaqar mufradkeeda iyo jamceeda waxaa lagu kala gartaa taada oo keliya albaqara haddaan idhahdo baqarata albaqara waa mufrad hal weeya haddaan laakiin ta'da ka gooyo waxay noqonaysaa jinsulbaqar oo dhan waxa uu farqiga u weyna keliya waa ta'daa weeyaan ayib tukhamin tukhamatin ayib marka taas oo kale intaas jamcu marka ama ha noqdo jamci e, naxwada lagu baran jiray oo jamac mudakaru saalim iyo jamac shay mufrad leh oo la jamcin kara ha noqdo ama shay aanba sidiisaba mufrad lahayn sida annisaa oo kale ha noqdo ama ismuljinsi jamci waxa la yidhahda ha noqdo sida baqaradan oo kale ha noqdo sideedaba shaygaas ku tusinaya wixii mufradkii hadda mufrad ahaan loo yaqiinay waxaan ahayn isaguna caan buu keenaa sidaa waysuu raba inuu kuu sheego ismuljamci almucarafu bilaami alla lagu daray weeye almucarafu bilaami waan sheegnay qad aflaxa almu'minu almu'minuun albay wadataa annisaa albay wadataa marka sidaas oo kale almucarafu bilaami iyaduna waa shay caam caamkeena wey waa kii labaad u fiirso lambar saddex waxaa ah walasmaa'u asmaadii almubhamatu ee dheh gashay asmaada dheh gashay maxaa laga wadaa wa macna alibhaam ibhaamka macnihiisu waxaa fii asmaa'i sharطi wاlistifhaam annaha laa tadullu calaa mucayan weeyaan shay gooni ah ma ku tusinayso waxa mubham ibhaam haddii la yidhaahdo shaygana liman bahama min alhay-aati naxwadu markuu cabirayo oo kale wixii dheeh galay bay ku dhahayaan liman bahama min alhay inbahama wax marka dheeh galka la sheeg waxa weeye man marka la yidhahdo tusaale ahaan man yafcal kada qofkii waxaa sameeya haya qofkan ka hadle waa kee man waa ibhaam qofna anuu gaara ma sheegi sifa sheegay qof kastaoo waxaa sameeya waxaasuu mudanaya ayib walasmaa'u asmaadii waa midka saddexaad almubhamatu ee dheh gashay oo macna qof mucayanoo hadda ay qabsanayaan ma laha weeyaan macnaheedu qof mucayana oy hadda qabsanayaan ma laha sida maalan kaman oo kale man oo fii man yacqil loo adeegsaday man oo fii man yacqilu wixii caqliga la waa manta loo adeegsadaa intaan waxaad moodaa naxwadii oo kale qofkii naxwada akhristay eryadan soo socda kaman oo lilyacqil qofkii caqliga laha manta sideedaba wax caqliga laha loo adeegsadaa iyo wamaa oo fii maa laa yacqil waxaan caqliga lahayn baa maadana loo adeegsadaa markaad rabto inaad wax cabirto wax caqli lah haddaad ka hadlin man adeegso waxaan caqli lahayn haddaad ka hadlina maa adeegso waan arki doonaa miaalada wa ayu fi ljamiici ayu afar xaalaley baa la yidhaahdaa ayu fi ljamiici afarteedaba waan arki doonnaa ama istifhaam ha noqoto ama mawsuulo ha noqoto ama sidee ee ku timaadaba ayu fi ljamiici xaalooyinkeeda oo dhan fi ljamiic shardiye inay tahay iyo istifhaamiye inay tahay mawsuulo inay tahay inay wax caqlila ku socoto iyo waxaan caqli lahayn inay ku socoto afarta xaalow ayud inay tahay shariya oo arki doon shardi inay tahay oo jawaab u baahan tahay sidii naxwada aad ku aragtay iyo inay tahay istifhaamiya istifhaam inay dhalinayso su-aalba inay iyadu lagu dhaliyey mawsuulo inay tahay ismaaul mawsuul inay ku jirto wax caqlile in loo adeegsan waxaan caqli lahayn in loo adeegsan misaalada arkayna insha allah ayu fi ljamiic marka waa sidaa xaaladaheeda dhan meeshaad ku aragto wey micnee hadda annagu aan u jeedno ayuba haddaad aragto wax caamay ka hadle wa ayu rajulin waxaaya waxaa sameeyey marka hadle ayu imra'atin ayu shaksin qaabkaasaa loo adeegsada wa ayna fi lmakaani ereyga la yidhahda ayna oo iyadana filmakaani booska loo adeegsado wa mataa oo fi zamaani mataa oo zaman loo adeegsado xilli ayna makaan baa loo adeegsadaa ayib wamataa mataana fi zamaan wamaa oo في الاستفهام loo adeegsado iyo wاljaza iyo wagayri jaza iyo hayri wuxuu ka wadaa jaza shardiya inay noqoto hadduu shaygu ficlu shardi qaato haddana jawaab shardi buu qaataa marka iyo wagayriga oo khabariya inay noqoto walaa oo fi nakiraati laa oo nakirada ku jirta ka qowli kaatir laa rajula fi daari laa rajula fi daari annakira waxaa la yidhahdaa fi siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum ama waxay yidhahdaan annakiratu fii siyaaqi nafyi tacum wax badan baa laga yaaba inaad maqasho kutubaha markii la aqrinaayo ama tafsiirha la aqriyo annakiratu fi siyaaqi nafyi tacum nakiro hadday qaab diidmo ku timaaddo waaba caam bay keentaa oo waa maxay maalan waxaan idhi laa rajula rajul waa nakiro al haddii la gelin laha macrifu noqon laha alrajulu fii zujaajatani zujaaja marka haddii lagu soo celin lahaa zujaaja azujaaja al haddii la soo celiyo maxay noqon macrifa laa rajula marka hadda al male soo rajul waa kee laa rajula fi daari gurigan wax nina kuma jiro waa la diiday soolaa hore lagama gelinin rajul soo nakira maaha waa tacum jinsu rajul marka ayu rajul bay qabsanaysaa ayib laa rajula fi daa ayib siyaq kalea jira waalcumuumu min sifaati nudqi intaynaan gelin siyaq kale ayaa jira oo ay ka mid tahay kullu oo kale kelimada la yidhahdo kull kull haddaad aragto kullu oo dhanba waxay faa'iidayna waa caam kullu rajulin walba sidaa iyo sidaa kul ayib kulliya ka hoos baxday dha kullu haddaad aragto kuliya waxa la yidhahdaa ka hoos ba fi daar waalcumuumu cumuumkii u soo noqo marka afartii shay marka lagu baray afarta shay maxay ahaayeen ee caamka lagu sameeyo horta tacriif ahaan wuxuu ku yidhi waa laba shay iyo wax ka badan erey loo adeegsado koow afar wuxuu leeyahay kelimo oo ku soo aroortoo loo yaqaano ka koowaad wuxuu ahaa ismi waaxidahoo mucarafoo bilaam oo ina alinsaana la fii khusrin kii aan lahayn oo kale alinsaan kaasoo kale asha ku jirta wey jinsulinsaan wey kan labaadna waa wixii jamaca jamaca haddaad maqashadee micnaheedu waa caam sidiisaba sidaasuuba ku yahayba caam qaybihiisii isagana saddexdaayoo kala duwanaa oon soo sheegnay asmaadii mubhamka ahayd mubham waxaan u nidhi qof mucayanoo hadda lala hadli ma leh man markaad leedahay qofkii waxaa sameeyaa tiriya qof gaara lamaada khitaabi ayib iyo walaa oo fi nakiraati intaas waa erayada uun la soo tiriyey alasmaa almubhama ka man wamaa wa ayu wa ayna wa mataa wamaa intaasoo dhan buu ku soo tiriyey ma kii afraad walaa fi nakiraati laadii oo nakiro ku soo aroortay laa rajula fi daari isku soo duuboo wاlcumuumu cumuum waxaa la yidhahda ilaan caam baan ka hadlaynay alcumuumu min sifaati nudqi buu ka mid yahay sifaadka nudqiga caam marka la samaynayo ficil dhacay caamma noqdo hadda markaan xagga gadaal aan gaadhno ama sidiiba aad musalaxa oo kale iyo fankan kale lagu baranaayey axaadiista rasuulku maxay ku sugnaataa yacni taqriirka inuu le ficil iyo iyo qowl iyo taqriir soo ma wax afka laga yidhi iyo wax fal uu sameeyey action la sameeyey iyo taqriiriya wax la yidhahdo qof baa sameeyey rasuulku waa u qaray haddaan caam hadda anagu rabno marka saddexdaa ma ku wada imaan karaa caamku maya nudqiga un weeyaan wixii lagu hadlaa caam laga dhigi karaa ee ficil uu qofku markaa sameeyey isagoo caamkii ma noqonay waa sidaas sida u wadaa waalcumuumu cumuumku min sifaati nudqi ay ilmantuuqi waa waxa lagu hadlay sifaatkiisu ka mid yahay sifaat hadalka qaybihiisu ka mid yahay annutqi ay almantuuq walaa tajuusu ma bannaana khilaaf baa ku jiree dacwa alcumuumi in caam la sheego fii hayrihi hayra almantuuq waxaan lagu hadlay in caam lagu sheegaayo ma bannaana oo hayrkaasi waa mahay min alficil sida ficilkii oo kale waxyaabihii ficilka ahaa in lagu sheego maala ficilkan waxaa loola jeedaa alficil اlmuhbat yani ficilkii sugnaa oo kale in la yidhaahdo waa caam ficil la sugay oo kale maalan in caam lagu sheego ma aha iyo wamaa yajri majraahu wixii ku socda oo kale yajri waxa socda ama ku dureera ama ku socda majraahu ay majra alficili ficilkaas isagana booskiisii ayib wamaa yajri majraahu kalqadaaya almucayana sida maalan waxyaabaha goonida ahaa qadaaya oo la xukumay sida xadiiskii rasuulku uu lahaa xadiisu abi raafic qadaa rasuulu اllahi salى اllahu alay wasalam bishufcati liljaar qadaa rasuulu اllahi bishufca shufcadu waxaa weeye wixii laga soo ceshan jiray dadka deriska ah ama labada qof oo wax isku leh ama qofka qofka ugu dhow yacni waxa adigoodan ku warsanin waad aragtay fiqigii ma iibsan karo axaadiistii waa inuu horta qofkan wargeliyo isagaa ugu dhow ayib hadduu laakiin ku tasarufo waad ka shufcaysan karta waad ka soo ceshan ruuxii meesha laga gaday war meeqaad siisatay intaasans intii intaad u celiso baad leeda iska baxa war iska tag adaa ugu xaq badan waa qadaaya oo mucayana oo si gooni ah marka iyagana looga hadlay ayib alasmaa'u اlmubhama dayib oo aan ku sheegnay fii man yacqil iyo wama oo laa yacqil waayu fi اljamiic waayna fi اlmakan wamataa fi اlistifhaam yani wuxuu uga hadlayaa miisaaladooda ee wuu keenayaa in sha allahu tacaala haddii aad fiiriso ayib wamaa tafcalu oo kale fa ayna tadhabuun man yacmal manti oo kale haddaan alasmaa'u almubhama kadalika asmaa'u shardi man yacmal suu'an yujza bihi man yacmal yacnii tusaale uun si aan uga soo qaadanno man yacmal waa bej isku bej ma nihin boqol toban iyo kow boqol iyo boqol iyo kow buu uga hadlayaa kiina misaalada hoos haddaad fiiriso alasmaa'u almubhama maala waxaa ka mid a ah, man yacmal suu'an yujza bih man yacmal qofkii camal fala suu'an xumaan yujza bihi waa lagu abaalmaray ayib maadi mantii oo lilcumuum fi lcaaqil wamaa tafcalu maadi wamaa tafcalu waxaad samaysaanoo min khayrin yaclamhu اllah ayib wamaa cinda allaahi khayrun lilabraar sifaadkaa ee ayu fi ljamiici ayu takuunu sharطiya ayama اlأjalayni qadaytu falaa cudwaana calaya ayama اljalayn labadaas ballamood middii aan dhammeeyaba ama siddeeddii ama tobankii midkay rabta ha noqoto waa caam istifaamiye hadday tahayna linaclama ayu اlxisbayni axsaa limaa labiu amada ayu اlxisbayni labada xisbi koodii waxaa weye istifaamiya ayib marka sidaas oo kale ayna fi اlmakaan wa mataa fi الzamaan aynamaa takuunuu yudrikum lmowt waa meel meel alla meeshaad waa xaggee adduunka ilaahay meel alla meeshaad ka ahatahay marka sidaas ayuu misaaladiina u keenayaa si fiirin kartaa in sha allah ayb alcaam wa ama alcaamu caamkii fa huwa isagu maa waa lafdi cama dhammaystiray shay-ayni laba shay iyo fasaacidan wax ka badan dafcatan waaxida hal marna aad ku dhawaaqday bilaa xasrin wax soo koobid adan aada u samaynin xasri xasrin ma leh yacni waa waxa mutlaqoo furan weeyaan caamku xitaa waxyaala la yidhahdaa waxyaabaha cadadka haddaad hadda kun iyo sheegto melyan iyo waxa rabta ku dhawaaq sideedaba haddaad tiro sheegto tiradu waa cadad wax go-an wey kun waa wax go-an marka caam weeye ma odhan kartid ilaah ma lacagtu in kasta badato tiradu ma in buulba badato marba dad lambar u samaysay caam ma aha waaas oo maaratay oo aad goyse weeyaan waxaa la rabaa waxan wax furan inuu yahay wax weliba geli karo ayib min qowlika aad tidhi weeye camamtu zaydan wa camran waxaan ku dhammaystiray zayd iyo camar bilcataa'i siismadii wa camamtu jamiica annaasi dadka waxaan ku wada dhammaystiray bilcataa'i siismadii ummaddoo dhan waxba uma kala saare waalfaaduhu arbacatun alfaadda loo adeegsado caamka arbacatun waa afar alsm magac alwaaxidu keliya almucarafu lagu tacriifiyey bilaami bial al la geliyey ayib ina alinsaana lafii khusrin wa smu ljamci iyo ismi jamaca waxaa loola jeedaa baa nidhi waxaan mufrad ahayn ayaa taana loola jeedaa ayib ama ha noqdo jamcii mufradka lahaa markaa ama ha noqdo shay jamaca sida dumarkii annisaa oo kale aan lahayn aan iyagu mufrad lahayn ayb waalfaaduhu ee almucrafu bilaam kan saddexaadna waxaa weeye walasmaau asmaadii almubhamatu dheeh gasha macnahoodaa dheeh gelay oo qof gaara looma jeedo waa maxay ka man oo kale man ereyga la hadaad adeegsato fii man yacqil baa loo adeegsadaa maa laa yacqila way ku soo aroortaa iyadoo loo adeegsanayo wax caqli laakiin inta badan manta waxaa loo adeegsadaa wixii caqlileh wamaa oo kale oo iyadana loo adeegsado fii maa laa yacqil maaduna way soo aroortay iyadoo loo adeegsan wax caqli leh laakiin inta badan waxaan caqli lahayn baa iyadana loo adeegsada wa ayu ayu oo filjamiici iyada afar xaalalay waa kaa niree ama shardiya ha noqoto ama istifhaamiye ha noqoto ama mawsuulo ha noqoto ama wax caqli leh ha loo adeegsado ama waxaan caqli lahayn ha loo adeegsado wa ayna ereyga la yidhaahdo oo filmakaan oo loo adeegsado aynamaa takuunu mala meeshaad ahataanba geeridu waa idiin imaan ayib waa meesha waa caam wamataa oo fi zamaan mataa oo fi zaman loo adeegsaday wamaa oo fi listifhaam iyo waljazaa waa shardi hadday maadu noqoto shardiya hadday noqoto jawaabna ay u baahato aljazaau waa jawaabtii weeyaan jazaauhu jawaabuhu wa jazaa'uhu kii naxwada odhan jiray iyo wagayrihi oo ah khabariya maadu hadday khabariye ay ku timaado walaa weeye ka nafraad oo fi nakiraati nakira loo adeegsaday marka waxaa weeyaan ka qowlika aad tidhi laa rajula fi اdaari guriga ninkuma jiro marka waxaa la idhahdaa nakiratun fii siyaaqi الnafyi tufiidu اlcumuuma aw amase nakira fii siyaaqi الnafyi tacummu way dhammaystiraysa waxba ka tegi mayso wاlcumuumu cumuumku sidiisaba min sifaati nudqi buu ka mid yahay cumuum waa min sifaati nudqi waxyaabaha lagu hadlaa caam laga dhigaa ayib walaa tajuusu ma bannaana dacwa alcumuumi cumuum in la sheego fii hayrihi hayra almanduuq wixii lagu hadlay waxaan ahayn oo min alficila wuu kugu bayaamiyo wuu kuu sheegay sida ficilkii oo kale in maaragtay lagu sheego ma aha iyo wamaa yajri waxa socda majra majra alficli wax socda oo maalan waa qadiyad uu mar la xukmiyey waa xugum cayn ah oo qadaayaa la xukmiyey oo qof loo xukmiyey ma way wada gelaysaa markaan lahayn qadaa rasuulu sal alla alay wasalam shufcadii liljaar buu xukmiyey liljaar oo hadda kelimadaas iyadaa majaar oo dhanba mise jaar wuxuu ahaa mucayan taas iyadana laga hadlay waa qadiya la xukmiyey walaa tajuuzu dacwa alcumuumi fii hayrihi oo min alficli yowma yajri majraahu wixii ficilka qaabkiisa isagana ku yimaado u socda ayib alkhaas caam baan soo barannay caam hadduu afartaa kelimo noqday wax laba iyo ka badanna uu noqday khaas maxaa la yidhaahdaa khaaska labaan u qaybin doonnaa khaas waxaa la yidhaahdaa waalkhaasu khaaskii wixii goonida ahaadhe waxaa weeye yuqaabilu lcaam caam buu horta ka soo hor jeedaa oo basit alkhaasu yuqaabilu lcaam caamku ka soo hor jeedaa watakhsiisu takhsiiska waxaa la yidhahdaa gooniyeeliddu waa tamyiizu bacdi اljumlati waa jumlada qaarkeed oo la sooco kaasaa takhsiis la yidhahda jumlada qaarkeed oo la sooco oo gooni loola baxo wa huwa yanqasim wuxuu u qaybsamaa khaaskani ama takhsiisku ilaa muttasilin waa takhsiiskaa u qaybsamay muttasilin mid la xidhiidha jumlada hore iyo wa munfasilin mid ka soocan jumlada hore falmutasilu kii muttasilkaayoo la xidhiidhay waa isaguna saddex shay ah alstinaa istina shay baad sheegtay waxbaad ka soo reebi jaaءa alqawmu ilaa zaydan kainaado oo kale dadkii oo dhan way yimaadeen hebel ma ogi hebel waa la soo baxay caam baan keenay jaaءa alqawm dadkii way yimaadeen waa caam ilaa zaydan baan soo reebay waa khaas marka takhsiisku waa mutasil waana istinaa baa lagu soo reebay aw ama sharti baan wax ku soo reebay aw itaqyiidi bisifa ama sifo ayaan wixii ku xidhay attaqyiid ku xidhid wey shayga inaad ku qaydo oo lagu xidho lagu calaameeyo ayib bisifa sifo lagu calaameeyo ayib walkhaasu khaas waxaan nidhi luqada horta khaaska waxaa lagu yidhahdaa un infiraad wax gooni abaa ah khaas la yidhaahdaa isilaaxana waxaa la yidhahdaa allafdu daalu calaa maxsuur waa lafdi ku tusinaya wax kooban caamkii maxaan soo niri bilaa xasrin soo midnaa odhan maa camma shay-ayni fasaacidan dafcatan waaxidatan bilaa xasrin ayibkani opposite soo maaha waxaa la yidhahdaa isaga allafdu daalu calaa maxsuurin waa lafdi ku tusinaya wax tirsan oo kooban buu ku tusinaya calaa maxsuur ayib watakhsiiska waxaan nidhi waa tamyiizu bacdi aljumlati jumlada qaarkeed oo la sooco maxaa laga wadaa maalan waxaan idhi qaarkeed haddaan nidha xadara duyuufu ilaa khaalidan ama xadara tulaabu ilaa khaalidan ardaydii way wada timid hebel ma ogi duyuuftii iyo martidii way yimaadeen hebel ma ogi marka hebelkaa gooni baan u soo saaray ayib waa takhsiisu bacdi aljumla raggii oo dhan baan waxaan ka reebay hebel soo maha marka qayb aan soo reebay soo maha waalcaamu idaa dakhalahu takhsiis yusamaa alcaamu almakhsuus baa la yidhahdaa mukhasaska waxaa la yidhahdana addaliilu aladii xasala bihi alikhraaj yusamaa almukhasis yacni waxa wax reebaya mukhasis baa la yidhaha kii khasisay shaygan waa ilaada iyo waxyaabaha la adeegsaday shardigan iyo sifada iyo ayib marka taas way bacdu اljumlati wa huwa yanqasim damiirka yacuudu wuxuu u noqon mukhasiska oo laga fahmay meesha takhsiiska haddii takhsiis aan nidhi dee waa inuu wax wax khasisay meesha yaalo erey la adeegsanaya waa inuu meesha yaalo marka wa huwa oo ah mukhasiska wax soo reebayaabaa wuxuu u qaybsamay muttasil iyo munfasil muttasil maxaa la yidhaahdaa muttasil waxaa la yidhaahdaa aladi laa yastaqilu binafsih waa shay aan keligii gooni noqonayn ayib bal wuxuu noqonayaa caamkii iyo mukhasisku hal nas bay ku wada jiraan walilaahi cala annaasi xiju lbeyta man istataaca ilayhi sabiila ayib ee istiaacada ayaan arki doonaa in sha allahu tacaala miaalka mutasil weeye waladii laa yastaqilu binafsi bal yakuunu alcaamu walmukhasisu fii nasin waaxid markaad tidhahda walilaahi cala annaasi xiju lbeyt buu ku leeyahay inay dadku xajiyaan baa laga rabaa man baa laga rabaa istaaaca ilayhi sabiila man istaaaca waa badelu min annaas fayakuunu wujuubu اlxaji khaasan bilmustaiic marka kaa unbuu isaga gooni ku soo noqonayaa ayib marka mutasilka iyo munfasilkii hal kelimay ku wada jiraan waxaan ujeedaa mutasilkii ee mukhasiskii la soo reebayey iyo kii laga soo reebayo caamkaabaa hal kelimo wadaa munfasil maxaa la yidhahdaa isaga almunfasil alladii yastaqilu binafsih isagu waa ka gooni yakuunu alcaamu fii nafsin waalmukhasisu fii nasin aakhar inuu caamku nas uu ku jiro mukhasiskuna uu nas kale ku jiro ayib tusaale munfasil huwa اladii yastaqilu binafsihi bian yakuuna alcaamu fii nasin wاlmukhasisu fii nasin aakhar yuusiikum اllahu fii wlaadikum lidakari milu xadi اlunhayeyn buu rabbi yihi subxaana wa tacaala bal hadduu fiirso naskaasi waa caam yuusiikum اllahu fii wlaadikum ilaahay baa idin dardaarmay carruurtiinna lidakari milu xadi اlunhayeyn yacnii kii labaa laba dheeftood buu leeyahay laba dumara ayuu sadkoodoo kala qaaday miaalkaas ama aayaddaas xukunka ku jiraayay ayi ilmo oo dhashay qaabkaana wax loogu qaybay sidaasaan ka fahmaynaa waxaa lagu khasisay bi biqowlihi sala allahu calayhi waaalih wasalam laa yariu almuslimu alkaafira walaa alkaafiru almuslim ka warran wixii aad dhashaybaa hadduu noqdoba qaarkood gaala hadday nacuudu billaah duu wixii la dhalayba gaal noqda ka warrama isdhexlayaa maya ayib aayaddu soo tii sheegaysay ee carruurtiin soo carruuraan dhalle maa naskanaa khasisay laba kale daliil bay ku jiraan waa munfasil waa intan keliya waxaan rabo inu ku waa munfasil aayad iyo xadiis bay kale yihiin laakiin way iskhasisayaan macnaha caamka ahaa kanaa soo reeba oo qayb gooniya laga soo reeba ayib waa munfasil falmuttasilu marka muttasil waxaa la yidhaahdaa alistihnaa iyo washard iyo wاtaqyiidu bالصifa صifa in lagu gooni yeelo ayib almuttasil alistihnaa wالshardi wالصifa maxaa laga wadaa almukhasis almuttasil baa saddexda noqda mukhasiska muttasilka mukhasiska munfasilka inoo daa gooni baan ugu tegaynaa aayad baa aayad khasisi doonta laba kale suuradood bay ku jiraan xadiis baa aayad khasiso doona waa midda hadda aad u jeeddo oo kale aayaddii baa xadiiska iyaduna u basiid noqon oo khasisi doonta caam baa khasisi doona ijmaac baa khasisi doona marka kuwaas waa munfasil waa kala gooni ama mutasilkiibaan hadda joognaa soo maaha mutasilka waxaan idhi saddex eray buu leeyahay alistinaa istisna in la adeegsado maalan waxaa tidhi haadaa waqaf waqfun qof baa yidhi haadaa kani waqfun calaa awlaadii ila alghaniy haa shaygan xoolahayga waxaan ku waqfay oo iskale carruurtayda oo dhan laakiin markii laga reebo qofka isagu wax haysta oo hanigaa hodankaa kaas kuma jiro ayib caam baan sheegay haadaa waqfun calaa awlaadi waa caam ilmahayga dhan ilmahagu meeqa waay intay yihiinba waa wada leeyihin ila alghaniya marka waxaan raadsanaynaa oo ninkii wax haysta kaasaan ka reebaynaa ayib hal nas bay ku wada jiraan oo hal jumlo ah hal eray bay macnaha ku wada jiraan laakiin waxaa lagu soo reebay ilaa baan adeegsan o washar shardiguna naxw maalan inaad tidhi weeye in qadima bakrun bakr hadduu yimaado faakrimhu karaamee ayib waa khaas khaaskina shardi baa la adeegsadayoo bakar baa la adeegsaday nin la yidhaha magaciisa hebel hadduu yimaado waa khaas dad kale lama sheegin hebel haddii uu yimaado karaame waa shardi isagana waa khaas wasifa iyo inay tahay tilmaan maalan waxaa tidhi akrim alculamaa culimmada ha la karaameeyo markaasaa l alcaamiliina dadka caamiliinta oo cilmigooda ku dhaqma kuwaa karaameeya waa la kala saaray culimo kalea laga tegey marka alcaamiliina waa sifadaas sifadu marka aan wadanna waa maxay ay caalim oo yacmalu bicilmi kaa wey midka la rabaay marka kii kalaa kaa haraay sifan ku qaydnay ayib intaas wuxuu kuu tusinayaa ka mihaalo laakiin gooni buu mid walba gaarkiisa haddana ayuu u sheegi doonaa walkhaasu khaasku yuqaabilu wuxuu ka soo horjeedaa kii la gooni yeelay yuqaabilulcaama wixii caamka ahaa buu ka soo horjeedaa watakhsiisu gooniyeelku tamyiizu bacdi اljumlati waa jumlada qayb ka mida in la sooco wa huwa mukhasisku wax soocayaana yanqasimu wuxuu u qaybsami ilaa mutasilin mid jumlada horeee caamkaa la xidhiidha iyo wa munfasilin laba nas oo kala duwanba falmuttasilu kii la xidhiidhay alistinaa waa istihniya hadda aan ka dhawaajinaynay iyo wa washardu iyo shardigii inta aan hadda sheegaynay oo kale iyo wاtaqyiidu bisifati sifa kii lagu qeyday almukhasisu اlmuttasil mukhasiskii marka wax soo reebayey mutasil kana ahaayoo la xidhiidhsanaa kow alistinaa istinaha marka ugu horreeya waalistinaau istina waxaa la yidhaahdaa u fiirso istinaa horta lagu barayaa istinaa naxwadana waad ku arki kanna waad u jeeddaa waa macnad guud labadan kitaab iyo kutubtan aad bay usuul wey kulli yacni waxyaabo fanka asalkiisi la yska baraayo wey marka way caawinayaan runtii aad bayna mutadaakhil badan baa ka dhaxeeya walistinaa istina waxaa la yidhaha sidiisaba istinaa iyo mustafnaa minhu aadaad baa jira marka la adeegsadoo wax lagu soo reebaayo istinaa waa wixii lasoo reebay mustanaa minhuna waa wixii laga soo reebay oo meesha looga soo tegay iyo adaadka la adeegsaday muxuu yahay ayib walistinaa istina waxaa la yidhaahdaa ikhraaju maa shay oo la soo saaro lowlaahu haddii aan lahaynin istinahan hadda lagu soo saaray la dakhala wuxuu geli lahaa fi lkalaami kalaamkaa horuu geli lahaa ee caam haye waa tacriif aan ku noqonno wاlاstinaaءu istinaa waxaa la yidhaahdaa ikhraaju maa shay soo bixintii lowlaahu haddii uuna jiri lahayn istinahaani la dakhala geli lahaa filkalaami kalaamka hore geli lahaa ayib hadii aan idhaahdo maalan ka qowlihi salى اllahu عalay wasalam aلsulxu jaa'izu bayna اlmuslimiina ilaa sulxan xarama xalaala ow axalla xaraama walu fiirso aلsulxu jaa'izu bayna اlmuslimiin sulxu waa banneeyey heshiiska muslimiinta dhexdooda wax alla waxay ku heshiiyaan muslimiintu ayib warkaasi marka soo caam maaha sidaasuu ku tegey haddaan ka dabageeyo ilaa sulxan xarama xalaalan oo axalla xaraam xalaalan xaraaman sulxigii isagu wax xaaraama xalaalaynaya ama wax xalaal ah xaaraam ka dhigi kaasi ma bannaana marka waa ka dabatago haddaan marka ilaadaa la heli lahayn wuxuu geli lahaa sulux dhan baa laga hadli lahaa ayib miaalkeennii hor aan ku noqonno jaaءa الطulaabu ardaydii way yimaadeen ilaa khaalidan khaalid ma ogi ayib khaalid haddaan la keeni lahayn ilaadan hadda lasoo lagu soo reebay oon gooni dadka looga saarayso khaalid ardayda ka mid maaha isaguna waa ku jiro laakiin waxaan keennay wax wax lagu soo reebo istinaan adeegsanay waan ka reebnay isaga marka intii unbu rabaa inuu ku fahamsiiyo oo waxaa la yidhaha ikhraaju maa shay la bixin la bixiyo weeye waa ikhraaju maa shay saaridi lowlaahu haddaan lahaynin istinahan la dakhala geli lahaa filkalaami warka horuu geli lahaa wa innamaa yasixu wuu ansaxayaa ayib biilaa ow ixdaa akhawaatiha baa marka lagu adeegsan waxyaabaha lagu soo reebina ilaa oo hadda aan adeegsanay iyo ixdaa akhawaatiha hayru iyo yaabihii kale wainamaa yasixu wuu ansaxayaa bisharin wuxuu ku ansixi marka inaad wax soo reebto waxayba ku ansixi kartaa inamaa yasixu wuxuu ku ansixi bisharطi an yabqa inuu haro shardigeed min almustathnaa minhu kan wax laga soo reebayo shay-un wax waa inuu meesha kaga haro ayib maxaa laga wadaa markaan leeyahay aan rabo waxaas inaan soo celiyo maalan waa inaan idhaahdo ee ninkaas calaya casharatun dushayda waxaa laygu leeyahay fulaan ninkii la idhaahdaay calaya casharatu daraahim toban shilin bay igu leeyahay ilaa khamsa ma ogi cashara ilaa khamsa marka waa inaan horta wax sheego kadib markaan mustadnahan iyo hawshan samaynaayo wixii hore waa inaan qayb ka tago ee waa inaanan dhammaynin ayib fain qaala hadduu yidhaahdo calaya casharatun ilaa cashara ka war calaya casharatun ilaa casharatun waa waa baail baa la yidhi suuragala ma istisnaa sidaa looma adeegsado mustasnaa minhugii waa in qayb laga tago hadda markaan leeyahay jaaa alqawm wayma ilaa fulaanan fulaan un soo reeba intii kale meeshay ku hareen soo ma marka waa in mustanaa minhigii qaybe harto weeye ayib waliba waxaa la isku haystaa inta badani inay harto inta yar haddii ay noqoto waa waa khilaaf baa ka taagan inta badani waa inay meesha ku harto ayb wainamaa yasixu wuu aan ansaxayaa istisnahu an yabqa inuu hadho min almustathnaa minhu shayga wax laga soo reebi shay shay waa inuu meesha kaga hadho wa min shari waxaa ka mida ah oo kale shardigiisa an yakuuna inuu yahay mutasilan bilkalaami hadalku waa inuu xiriirsan yahay ayib imaa xaqiiqatan aw xukman yani ama xaqiiqa ahaan ama xugum ahaan waa inuu hadalku u xidhiirsan yahay فالأول أن يكون المستثنى وإنuu عaقب المستثنى minه مubaaشhaرة mثلا waa inay xiriirsan yihin warka waa inuusan kala go'nayn oo labada war ay xiriirsan yihiin ayب بأn يquuلa waa inuu yidhaahdo qofku أctiq cabيidii baa yidhi mثلا إlا سacيidا أctiq cabiidi addoommadayda xore nin baad u wakaalatoo tiri addoommada xore ilaa saciida warkaasi waa war mutasila weeyaan waa xiriirsan yihin ayib in sidaasoo kale loo adeegsado ee waa inuu yahay markaas ama xugum ahaan xaqiiq ahaan ma baxto lakiin xugum ayay yuu ka xidhsan yahay bian yaxsula faasilun iqtiraariyun maalan faasil ayaa yimid iqtiraari ah sida maalan hindhisada iyo waxay dhahaan hargebka ku hayo haddaad qufacda iyo de waxaase kala goyn maayo waa faasil yaroo soo kala dhex gala lakiin waa iqtiraari waad ku qasbanta marka ayib wa min shardi waxaa ka mid a istisnaha shardigiisa an yakuuna inuu yahay muttasilan waa inuu xidhiidhsan yahay bilkalaami warka hore waa inuu la xidhiidhsan yahay wayajuusu waxaa bannaan taqdiimu اlistinaa istinihii in la hormariyaaba bannaan cala almustanaa minhu mustanaa minhugii in laga hormariyo inuuba istinuhu soo hormaro haddaas aynoo waxaan ku soconnay inuu istinuhu dambeeyo jaaa duyuufu martidii baa timid kaasaa mustanaa minhu isagaa soo horreeyey nacam a jaaءa almustanaa minhu mustanaa minhugii waxaan u jeedaa jaaءa duyuufu duyuuftii ayaa timid ayib ilaa khaalidan markaan leeyahay oo kale ama ilaa fulaanan markaan leeyahay oo kale waxa weeyaan waa war xidhiidhsan weeye almustanaa minhu waxaa suuragala waxaan ka wadaa isaga ayaa horeeya mustanaa minhugaa horeeya mustanuhna ugu dambeeya laakiin waxaa dhici kara mustanuh inuu hormaro maalan tusaale oo kale haddaad tidhaahdo sida rasuulku innii wallaahi in shaa allahu laa axlif yacnii dhaaran maayo dhaar aan arko wax ka fiican oo ka fadli badan yacni ilaa waa ka kafar innii wallaahi in shaa allahu taasaa hadda soo reebida kelimadaas laa axlifu jumladaas ka dambaysa ayaa ah mustanaa munhogii shaygaa iyo shaygaa ku dhaaran shay shayga daharka saasa marka laakiin waxaa la soo hormariyey in sha allahoodii baa la keenay yajuusu taqdiimuhu wa qowlu jumhuur wa minhu qowlu sala allah alay slam innii wallahi in shaa allahu laa axlifu calaa yamiinin fa araa hayraha khayran minha ilaa kafartu can yamiini wa ataytu alladii huwa khayr warkaan tirada dambe oo badan oo ah ma dhaarto dhaar oo aan arko wixii aan ku dhaarto wax ka khayr badan ilaa haddaan arko waan ka kafaaro gudan shaygii fiicnaana waan la iman kaasaa waxaa laga soo reebay in shaa allahu daa hore marka way soo hormari kartaa laakiin sida badan mustanaha minhugaa horeeya istihnuhuna wuu dambeeya ayib wayajuusu waxaa bannaan taqdiimu اlistinaa istinaha in la hormariyo cala almustahnaa minhu mustahnaa minhu waa in laga hormariyo wayajuusu waxaa bannaan alistisnaa in lasoo reebo min aljinsi jinsiga in laga soo reebo jinsiga waa maxay alistinaa almutasil naxwu qaama alqowm ilaa zayda yacnii isku wax inay yihiin jinsigii qofka u lah yacnii qoomkii un in laga soo reebo zaydna qoomka un buu ka mid yahay yajuusu alistinaa'u min aljinsi in qayb jinsiga naftiisa wax laga soo wa min hayrihina wuu bannaan yahay oo jinsigii aan ahayn oo hayrka maxaa laga wadaa maalan alistithnaa min hayri اljinsi munqaطic baa la yidhaahdaa naxwaduna sidan un bay u qortaa qayb ahaan maalan tusaale waxaa tidhi jaaءa alqawmu ilaa farasan jaaءa alqawmu qoomkii way yimaadeen ilaa farasan faras ma ogi oo farasku ma qoomku ku jiray markii horeba ma dadkan ragguu ku jiray maya way bannaan tahay oo istisnaha munqatic baa la yidhahdaa ka go-an yahay kan kalena mutasil baa la yidhaahdaa marka inuu waxan dambe la soo roobi qoomka hore ku jiro iyo inuusan ku jirin labadaba waa suuragal ayib wa milu matala tusaale walahu calaya waxaa tidhi alfu diinaarin ninkaasi wuxuu igu leeyahay kun diinaar ilaa hawban hal mara ma ogi haye munqaic miya mise waa mutasil haye munqaic haa hawbku danaaniirta kuma jiro laakiin qiimo way marka waxaa la yidhi fa yusbix alistithnaa istithnihii marka uu fa yasixu listinaa wuu ansaxayaa waxaa uun qiimadii qiimihii hoobkan unbaa kunkii laga goynayaa wاlqowlu biاljawaazi huwa صaxiix liquwati ma'khadihi wa huwa qowlu akar اlusuuliyiin liwuruudihi fi اlqur'aani اlkariim fii aqwaali الshucaraa intaba uu ku soo arooray yacni inuu munqaطicaasi jiri karo iyaduna waa arrin bannaan wey ayib wاlاstihnaau istisnihii ikhraaju maa shay bixintii baa la yidhaahdaa lowlaahu haddii lala yahay istisnahan iyo aadaadkiisa la dakhala geli lahaa filkalaami kalaamka hore geli lahaa waxa wax lagu saarana waa ilaa iyo akhawaadkeedii kale mid ka mida wa inamaa yasixu wuu ansaxayaa bishardi an yabqaa shardi waa inuu an yabqaa ka hadhay bishardi an yabqaa inuu hadhay shardigeed min almustasnaa minhu kii wax laga soo reebaayey shay-un shay waa inuu ka hadho wa min shardi waxaa kaloo ka mida shardigiisa an yakuuna inuu yahay muttasilan bilkalaami kalaamka inuu la xidhiidhay oo ay warku xidhiirsan yahay baa shuruudiisa ka mida wayajuusu waxaa bannaan taqdiimu alistihnaa istisnaha in la hormariyo cala almustathnaa minhu kan wax laga soo reebaya sidii in allah aan lahayn wayajuusu waxaa bannaan oo kale alistihnaa'u waa bannaan soo reebid min aljinsi in laga soo reebo jinsi yani waxaa weeyaan jinsiga wax la soo reebayo wax hore inay isku mid yihiin wa min hayrihi iyo inaynan isku mid ahayn labaduba way bannaan yihiin ayib ashardu weliba saacadda waxbaa inoo dhiman xaggaa laynaga xukumaa in sha allahu tacala waa la soo sheegi doonaa ayib الشhرط والشharط يجuuز أn يتأhر عن المaشhروuط ويجuuز أn يتaqدم عن المaشhروuط kani waa intaa keliya saddex shay baa yaan wadanay ilaa in wax lagu soo reebo sharطi iyo صifa saddexdaasu mutasilku ah waxaan u qaybinay mutasil khaaskii mutasil iyo munfasil mutasil marka maxaan nidhi wuxuu ahaa midkii la xidhiiray labada shay isla xidhiiraan marka kow ilaa waan soo sheegnay sharigii waa ka shardiga maxaa le washartu shardigii yajuusu waxaa bannaan an yata'ahara inuu dib maro yuu ka dib marayaa can ilmashruuc kan shardiga loo xidhayo inuu kaba dambeeyo waa suuragal wayajuusu waxaa bannaan oo kale an yataqadama inuu ka hormarana way bannaan tahay cala almashruuc kan loo xidhayo inuu ka hormarana way bannaan tahay ashartu shardi maxaa la yidhahdaa sidiisaba shardi shardi waxaa la yidhahdaa tacliiqu shayin bishay shay shay lagu xidho biin ashariya aw biixdaa akhawaatiha inna la adeegsado intii shariyada ahayd in oo laba ficil jasmin jirtay oo shariyada ahayd in la adeegsado tacliiqu shayin bishay shay shay lagu xidho in iyo akhawaadkeedii mid ka mida la adeegsado maalan waxaa tidhi haddaad in zurtani haddaad isoo ziyaarato akramtuka waan ku karaamaynaya hadaad isoo booqato waan ku karaamayn fa fiihi tacliiqu اlikraami biziyaara bal arag waxaa la isku xidhay ee karaamaynta waxaa lagu xidhay ziyaaraday ku xidhan tahay waalmuraadu bihi ujeeddaduna asharطu اlugawiyu waa shardigan hadda lugawiga fa huwa almukhasisu lilcumuumi waa midka annaga ujeeddada hadda aan rabno waxaa laga yaabaa in lais yidhahdo in shardiya iyo maxaa laga doonay waa maxay naxwadan meesha laysku garaacaayo naxwadan waxayna geliyey erayadan baa wax caam iyo wax khaasa ah ayaan inaga rabnaa inaan raadsanno weli ilan caamiya khaas baan ku jirna ayib marka ujeeddadu ashartu allugawi fa huwa almukhasisu lilcumuum waa midka caamka khasisaya oo haddii waxay dhacaysaa ikraamku wuxuu dhici khaas muxuu ku yahay wuxuu ku yahay haddaad isoo booqato karaamo waad helaysaa ayib marka sidaasaa loo soo khasisay ziyaaradaasay ku xidhan tahay washardu yajuusu an yata'ahara can اlmashruud waxaa bannaan inuu kadib dhaco washardu almukhasis shardigu waa midka mukhasiska ah ayib ashardu almukhasis waxa weeyaan yajuusu waxaa bannaan an yata'ahara inuu kadib maro can اlmashruud shayga mashruudka ah inuu kadib maro walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad baa la yidhi maalan asharط اlmukhasis shardiga wax khasisaya yajuusu waxaa bannaan an yata'ahara can اlmashruuط kan loo shardiyo inuu kadib maro walakum nisfu maa taraka aswaajukum lamaanihii mid geeriyooday waxaad leedihiin nis iyo haaf wixii zawjkaagu uu ka tegey haye waa goorma shardi waa in loo xidho wuu dib maray marka in lam yakun lahunna walad waa haddaan ilmo jirin haddii ilmo jiro qismadu sidan way ka wareegi ayib wayajuusu waxaa bannaan oo kale an yataqadama inuu shardigu hormara oo isagu cala almashruuc kan loo xidhayo inuu ka hormaraa suuragala isagu xagga hore u fadhiisto ayib wain kunna ulaata xamlin faanfiquu calayhin in kunna ayib marka waxaa weeye shardigaasoo kale oo isaga intii ayaa horey la mariyey waa maxay haddii ay uur leeyihiin ulaata xamlin nafaqada marka waxay imaanaysaa hadduu xamli jiro marka shayga loo xidhayo oo aan xamligaa iyo in la nafaqeeyo waxaa ka hormaray shardigiiba yaa mashruudkii ka hormaray marka labaduba waa suuragal inuu hormarana waa suuragal inuu dib marana waa suuragal ayib washardu shardiga yajuusu waxaa bannaan an yata'akhara inuu dib maro can ilmashruuti kan loo xidhayo ee loo shardinayo inuu isagu ka dambeeyaa suuragala ah wayajuusu waxaa bannaan an yataqadama inuu ka hormaro cala almashruuطi kan loo qabtay oo loo shardinayo inuu isagu ka hormarana way bannaan tahay sifadii wuxuu u baabeeyey almuطlaqu wاlmuqayad marka muطlaq iyo maxaa nidhi muqayad iyo caam iyo khaas way isjiraanoo waa isku mid muطlaq wuxuu la mid yahay caam muqayadna khaas ayuu la macno noqon in sha allahu tacaala marka berri baan insha allah sii faahfaahin doonaa iyo wiiga dambamiya insha allah allah subxana wa tacaala